raxmatullahi wabarakaatu kulan waxaan dhegeystayaal idirkiin baa meelo joogtaan si walba odinoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal markale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taarikhda ku aaseysan tahay toddobada bisha koowaad sannada qodobada aad ku maqli doontaan ogaal waxaa ka mid a ah. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarro uu sheegay in dad badan loo xiray in marka ay dayaceen mas-uuliyaddii loo dhiibay si gaarana weerarkii hotel villa rays baaritaan uu ku socdo waad maqli doontaan waxyaalaha kale aad degeysan doontaan waxaa qaybka somalilan sarkaal u hadlayna waxa uu digin u diray dadka sheegaya inay la wareegeen laascaanood isagoo tilmaamay in ciidamadu ay uga baxeen si loogu tiro shacabka waxyaabaha kale aad ogaal ku dhagaysan doontaan waxaa ah wasiirka waxbarashada soomaaliya oo sheegay in dadka inta badan soomaalida siyaasadda go-aanka uga gaaray yihiin dad soo marin waxbarashada taana ay caqabad ku noqotay nidaamka dowladnimada iyo waxbarashada soomaaliya iyadoo xabajoojin laga dhaqangeliyey ruushka iyo yukreinna la soo warinayaa in duqeymo iyo madaafiic laga maqlay qaybo ka mid ah furimaha dagaalka ee yukrein qodobadaas iyo qodobada nagu soo kordha ayaad degeysan doontaan ee u diyaargarooba ogaal afeedo manaku xogtigiikaydo nina yohow dadka maafeedo manaku xogtigiikaydo mookihin barbaarteenu beexaya xaraashma nafhadaad bidash moodene rubadgool ku jira maa nafhadaad bidash moodene badoolku jira maaha macdan buu dusheetaala cilmiga in badan dheere nafadaad ilaashmoodee

wixii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan sooc baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan sooco keligay haddaan booyo haddii aan baroor dhiibo keligay haddaan anbaroor biico baaqayayla garandoor waxanahay bukaansoor baaqayayla garandoor waxanahay bukaansoor dhowda inta wiil la ka socodka tiraabo

haddii aan baroordiyo keligay hadaanbooy haddii aan baroordiyo baaqayayna garandoon waxaanahay bukaansobaaqayayna garandoon waxaanahay bukaansoon iyo anaa xogle iyo baawur lagu faano basrad iyo anaa iyo baawur lagu faano hukasiyo naftoodiyo irleed hawlku bogan waay iyo baawad lagu faalo farfad iyo anaa xoogle iyo baawad lagu faalo bukad iyo naqdoodiyo illeen hawlku bogan waaye keligay adambo rabbi aan baroordiqo keligay adaanboy haddii aan baroordiqo baaqayayla garandoon waxaan ahay bukaansobaaqayayla garandoon waxaan ahay bukaansoode amba hordiiqo keligay adaamboyo haddii amba hordiiqo baaqayayla garandoon waxaanahay bukaansoon baaqayayla garandoon waxaanahay bukaansoon heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka ogaal meel dhexo oo la istaagaahin maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha calidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qarxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qarxaas laisku xirxiray kii bixiya dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qarxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddaan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo yeera waa ku khasbanaay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xir inanka daba socdo cudurdaar ma lahan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagelayna dhegeystayaal aynu ku bilaabnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo wareysi dhinacyo badan taabanayay siiyey telefishinka dowladda wuxuu ka hadlay arrimo badan oo khuseeya amniga dalka dagaalka dhanka al-shabaab waxaa uga qorsheysan xukuumadda deegaanada laga saaray al-shabaab somalilan uu ka hadlay lascanood wixii ka dhacay iyo arrimo kaleo ay ka mid yihiin in markaa ay xiran yihiin xubno badan oo markaa mas-uuliyadda iska lahaa xilligii la weeraray villa rais oo markaa ah xindaab aada ugu dhow villa soomaaliya ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay sidoo kale uu ka hadlay sababta ay howlgallada uga bilaaban layihiin deegaanada kale ee maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed soomaaliya waa kan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo arrimaha dhan ka hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu soo kaambeyn gareynayay waxaa ugu weynaa uu shacabka soomaaliyeed u ballanqaadaya waxay ahayd in hadii uu madaxweyne noqdo inuu dalkan shabaab ka xoreyn doono annagoo ka duulaynaa vishinkaas eh, iyo annagoo wadanka joognay muddo dheer eh, yaqiinsanayn inaan dalkan tallaabo laga qaadi karin haddii aan amnigiisa wax laga qaban oon dhinaca horumarka loo dhaqaaqi karin oon dhinaca in ummadda loo adeego aan loo dhaqaaqi karin waxba laga qaban karin annagoo taas rumaysan ayaa waxaan muhiimadda koowaad ka dhiganay in aan ka shaqayna amniga oon la dagaalano nimankaas marka waad ogtahay muddo dheer ayay dhibaato dhowr iyo toban sano ilaa shan iyo toban sano gaaray waddanka dhib ku hayeen dadkeenii waxay u laayeen si maxaan ku dhahaa boqolaal boqolaalah ayay u laayeen ay u dileen ayaga oo aan u kala eegaynin caruur iyo dumar iyo oday iyo aqoon-yahan dadkii birimigeedyada la odhan jiray soomaalidu ayaga oon haba yaraatee aan dhiigga qofka muslimka ka xishoonin marka dhibaatadaas eh, annagoo aragnay muddo dheerna eh, uu socday waxaanu goosanay inaan nimankaas la dagaalano aan la dagaalana waxaan goosanay inaan bedelno asluubkii lagula dagaalami jiray eh, waxaanu yaqiinsanay annagoo ka faa'idaysanayna historiga dadka soomaaliyeed meel aan shacabka soomaaliyeed aysan dagaal ayna kula jirin in aysan askari ama dowlad keligeed aysan waxba ka qabanin marka waxaanu galnay abaabul inaan dadka soomaaliyeed abaabulo taa waxaa dheerayd eh, askariga soomaaliyeed ee dagaalamaya wuxuu u baahan yahay inuu aragti ku dagaalamo dagaalku ku jira muxuu yahay ma dagaalkii sokeeya ee eh, soomaali soomaali dili jira maah eh, mise waa dagaal nooc kale ah waxaan u baahanay in aan ileen ninkanala diriraya ee dadkeenna dilaya ee caruurteenna iyo hableheenna iyo aabbayaalkeen gowrgowracaya wuxuu aaminsan yahay inuu janno ku tegayo waxaan raadinay muxuu yahay qofkani waxaan raadinay inaan helno jawaabu helno askariga soomaaliyeed ele anigu qofkaan dilayo waa ina hebel hebeleh maxaan ku dilayaa noocee buu yahay waxaan u baahanay culimadii marka culimadii marka waxaan waan weydiinay waxay noo sheegeen nimankaas inay yihiin khawaarij ayna waajib tahay in lala dagaalamo oo la iska celiyo oo la laayo oo ay Eh, ay qofku uu guuleysanaya lababa haddii ay dilaan hadduu dila labadaba sidaa darteed waxaan u sheegnay askarteenna iyo eh, dadka soomaaliyeed ee taageeraya intaba in ay jihaad tahay oo nimankan eh, kii dila iyo kay dilaan labaduba ay janno wada aadayaan sidaa darteed in la iska qabto marka vision buu haystaa askarigu aragti uu ku dagaala guushana taasa horseed bulshaduna taasay haystaa waxaan qabanay abaabulkii markaan bilownay oo dadkii aan helnay in dadka soomaaliyeed iyo askarti askariga soomaaliyeed iyo siyaasiga soomaaliyeed oo ay eh, madaxweynuhu ugu horeeyo xukuumaddu eh, iyo baarlamaanka iyo golayaashii iyo shaqaalihii dowladda iyo dadko dhan waa la isla jaan mar haddii la isla jaan qaaday dee nimankii waa waa la farasaaray eh, muddo aada u kooban oo caalamkao dhan ay la yaaban yihiin oo cid waliba ay isweydiinayso ayaa dee maanta waxaan maraynaa masegawaay marka eh, waxaan ka bilownay dagaalka eh, xawaadley iyo basra ayaan ka bilownay eh, haddana wuxuu marayaa halkaasuu marayaa muddo koobanna labadaas state haddii ilaa yidhaahdo already gobolka shabeellaha dhexe waa xor kulligiis waxaa noo haray wax yaroo kooban oo ah dhinaca galmudug gobolka galgudud kaasna waa soo gebagabayn doonaa haddii la sida dhaqsaa guulo aad u waaweynaan ka gaarnay oo runtii adduunka o dhan uu isweydiinayo macawisley waxay baxday mar hore gobolka shabeellaha dhexe ayay ka bilaabatay xiliye hore oo aynan xukuumaddani jirin xukuumaddii hore jirtay nasiib daro dadka shacabka ee soomaaliyeed ee is-abaabulay maysan helin hiiladii ay uga baahnaayeen ee dowladda hadda waxay ka bilowdeen hiiraan annagu maadaama aan dagaalkaas wadnay isla markiiba waxaan go-aan ku gaadhnay meeshaan ka bilaaban inay hiiraan noqotay maadaama dadkii reer hiiraan ayagiiba ay ay is-abaabuleen hiilana u baahan yihiin halkaas ayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed u dirnay meeshaanan ka guuleysanay okay waxaa kuu soo haray eh, dadka dagaalamaya dadka dagaalamaya horta qeybo badan bay isugu jiraan eh, waxay isugu jiraan dad ganacsata waxay isugu jiraan odayaal dhaqan culimo waxay isugu jiraan dad beeraley ah waxay isugu jiraan eh, dad arday ah intaba intaba way leeyihiin dadkaasi markay deegaankooda xoroobo waxaa wey labay u kala baxayaan dad yani ka gadooday nimankaas khawaarijta dulmiga ummadda ku hayaan iyo dhiiggay daadinayaan oo deedna saata ayaa ku galay dadkaas guryahoodiiba ku noqonayaan beerahoodiiba ku noqonayaan inay xor noqdaanay rabeen ayagoo xor oo sharaf loo karaamo leh ayay ku noqonayaan deegaanadoodii waxaa ku soo haray dhallinyarada ee kale ee soo harta waxaa cid alla ciddii rabta waxay ka mid noqonaysaa hay-adaha amniga booliiska nabad sugidda militariga ciddii kale heer federaal hadday u baahan yihiinna waxay noqon doonaan heer state hay-adaha amniga ayay ka mid noqon doonaan marka waana lagu soo dhaweyna adeegyadaas horta markii horeen meesha mark meeshii la qabto waxaan u tagnaa iyadoo ceelasha la gubo oo ayna biyo lahayn waxaa loo tagaa iyada dadkii dad cunaqabatayni dishay oon noolayn oo waxay cunaan aan haysan eh, dhibaato aada u badan ay ka jirto marka eh, gargaar degdeg aan gaarsiinaa meel kastoo la qabtay waxaan geynay raashin waxaanan ceelashii la dumiyey ama la gubayna eh, waa qodnay hadda kuwa aan qodnay oo haddana dib ay u dumiyeen baa jira oon haddana ballan qaadaya inaan qodin oo aan aan dib haddii ilaha haad usoo celinayno taasi marka waa waa iyo iyo dawooyinkii ugu horreeyey oo maxaan ku dhahaa deg deg ah taas waa degdeg marka waxaa kuusoo haray eh, qaybaha kale oo eh, aan u bixinay stabilizationka ama inaan dejinno meeshii oon adeegii dowladda gaarsiino eh, strategy baan samaynay aan caalamkana la wadaagnay oo aan rabno meel kastoo la qabto deegaanadaas inaan iskuuladii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo garsoorkii iyo amnigii geyno hadda degmooyinka qaar la qabtay intooda badan waan waan geynay eh, police aadan yabaal oo kale hadda ugu weyn degmooyinka dambe ugu dambeeyaan already waxaan geynay eh, police baan geynay nabad suginna geynaynaa degmooyinka kalena waa geynay eh, kuwo kalaa hadda tababar ku jira oo la tababarayaa oo nabad iyo iyo iyo booliisba leh oo la geyn doona hadii ilaha ra deegaanadaas marka waan bilownay caalamkana waxaan rajaynaynaa inay nagu taageeraan hawshaana waan waan wadaynaa waa su-aal muhiima ah. aniga saan sheegay hiiraan Eh, oo ahayd meeshii hadda sharaarada ugu adag ay ka bilaabatay eh, dowladda waxay ku tagtay hiilo ay u hilinaysa shacabkeedii oo go-aan gaadhay inay iska celiyaan oo eh, dad mas-uuliinihii ay banaanka u baxeen oo ay go-aan ku gaadheen nimankaas inay waajahaan oy la diriraan waxaanu aragnay marka inay lagaba maarmaan tahay maanta fursadaas in laga faa'iidaysto maadaama shacabkii ay fahmeen in loo hiiliyo oo waxaanu aragnay haddii ree hiiraan laga adkaado in soomaali laga adkaaday haddii ree hiiraan adkaadaanna inay soomaali adkaatay halkaas ay horta ayay ka bilaabatay waxay saldhig u noqdeen oo ree hiiraan ay saldhig u noqdeen dhammaan eh, ciidamadii kale ee hadda uga sii gudbi doona dhinaca galguduud inay ayaga ku degaan oo ay soo dhaweeyaan oo ay saldhig noqdaan waxay eh, ree hiiraan dabcan wax ka xoreeyeen oon ugu tegay aadan yabaal ayagoo jooga kuwii fayrfayr ka soo dhaqaaqay marka eh, waay dowladdu ay u aragtay inay rortyn maxaa jira dadkiibaa diyaarsanaa annaguna waxaan u aragnay haddii xilligaa loo kaadiyo nimankaa dadkaas inay baabi'inayaan kadibna inay dadkii soomaaliyeed gumaysiga ay kusii haynayaan dhinaca galguduud sidoo kale ahayd waxaa jiray deegaano eh, eh, awood u yeeshay inay iska xoreeyaan oo reer wasil iyo dadka ilaa lasoo gaaray waxaa jiray deegaano kale oo eh, intay la dagaalameen oo lagu fiirsaday runtii culaysyo badan kasoo gaaray ayaa jiray marka annaga waxaan xoog saarnay meelihii ay ka ognayd nimankaas colaada ay shacabka u qabaan ayaguna ay dhibaatada ugu weyn ay ku hayeen meeshaasaan ayaan aadnay laakiin meelaha kalena ma aha in la halmaamay maaha eh, diyaargarow aada u adagaa socday si aad ogtahay eh, eh, dhulkan hadda dagaaladu ka soco waa dhul bannaan inta badan waa ereo ay sahlan tahay in durbadiiba nimankaas laisku haddii loo soo jeedsada laga xoreeyo laakiin jubbaland oo kale waa dhul hawd ah webi ah wada duur ah waxay u baahan tahay diyaargarow ka weyn midka hadda aan u samaynay deegaanadan oo hadda wax waliba uu dhamaystiran yahay waxaan rajaynayaa inay si deg dega ah bishan gudaheeda inay uga bilaabato eh, bacool eh, waan anagoo bilownay oo ciidamadii qaar geynay oo hawshii geynay waxoogaa yar shaqaaqa yar oo ka dhacday magaalada baydhaba ayaa keentay inaan eh, khilaafkaas damino oo hadda aan ka shaqaynaynaa in ay si deg deg ayadan ah u bilaabato marka dalkao dhan waa laga xoreynaya nimankaas magaalada muqdisho ay kow ka tahay oon rajaynayo wakti dhow haddii ilaa idhaahdo kacdoonka magaalada muqdisho inuu bilaaban doono dadaal badan baa la sameeyey accounne badan baa la xiray dad fara badan ood ogtihiin ayagoo xoolo usii wada ayaa lasoo qaqabtay dad fara badan oo ganacsata ayagoo ku mahadsan diiday oo ka istaagay laakiin waxaan rumaysnahay inay weli jiraan dadaallo u baahan in weli lasii bixiyo dadaalkaasna wuxuu nooga baahan yahay annaga ka xukuumad ahaan inaan horta magaaladan ka sifayno dadka amnigooda sugno kadibna ayagaa dadku iska dayn doona hadii la horta maska madaxaa laga dilaa meelahay ku gabanayeen iyo deegaanadii ay haysteen iyo caasimadahoodii ayaan ayaan soo afjaraynaa laakiin simultaneously taas waxaa garab socon doona oo hadda insha allah bilaaban doona magaaladan caasimada ota ugu daran ah oo runtii aan ammaanayo dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho reer muqdisho oo dowladnimada iyo qarannimada soomaaliyeed usoo maray culays aada u badan oon halkan uga qirayo dowladoodu in aynan siin serviceski ay xaqa u lahaayeen oo ay biyuhu ka mid yihiin oo caafimaadku ka mid yahay oo waxbarashadu ka mid tahay intaas iyagoo ah haddana canshuurta bixiya adkaysanaya oo haddana dadaalaya haddana ay ayaga oo dowladnimada darteed lagu laynayo maalin walba ama bil walba ama sanawaadkiina dhaafay oo dhan mar walba boqolaal qof la dilayay waxaan dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku ammaanayaa arintaas iyo ugu gegsadeen ayaga oo dowladnimadii soomaaliya ee nafta u horeeyay intaasoo dhan u horeeya runtii annagu marka waxaan mar walba sheegnaa casas sixri ma wadano waa dagaal baa socda dagaalkaa socda cadowgu meeshii uu kaga argoosan karo uu isku dayaya inu iskaga argoosto maadaamaan dagaal wadno mar walba shacabkeenna waxaan leenahay sabirkii waa inuu jiraa waana in la digtoonaadaa waana in loo diyaargaroobaa magaaladani inay iska xorayso abeesooyinka ku dhex jira inay iska xorayso marka waxaan rajaynaya isbedel dadkeenna ilaahayna wuxuu yidhi in allaha laa yuayiru maa biqowm xataa yuayiru maa bianfusihim nabadgelyo dadkeennu ma helayaan ilaa ay ayagu masaska guryaha ugu jira ay dhahaan kan waa mase ha layga saaro marka waxaan rajaynayaa magaalada dowladdu waxay leeman doontaa strategy xoog badan in lala shaqeeyo ciidamada amniga iyo maamulka gobolka banaadir oo si xoog looga shaqayn doona hadii laa ciidamadii joogay shaqada ku jiray oo dhan way wada xiran yihiin idhono inaad ogtahay in kalama aqaan waa la wada xiray baarid baana ku socota si si oo barshali e, e, ah baa wax loo soo gudbiyey haddana waa ku celinay in baaritaankaas e, wax dhab a ah la gaaro ayaan ku celinay marka laakiin dhammaan dadkii shaqada ku jiray wayna xiran yihiin baaritaanna waa ku socdaa Eh, ciidamada way shaqeeyaan kuma jira ciidamadu shaqeeyaan eh, haddaanan hadlayno ciidamo booliisa iyo ciidamo nabad ayaa eh, ilaa marka kusii dhow oo dalkii xoreeyey oo nimankii areadaas deganaa jiri markaa gandalsha dhulkaasoo dhan deganaa oo haystay ka kaxeeyey oo xataa webiga dhinaca kale ka mariyey maxaan ku dhahaa wayna shaqeeyaan oo dagaalka way ku jiraan oo dadaal badan bay samaynayaan habeen iyo maalin bay u taagan yihiin laakiin Eh, waxaa mushkiladu ay ka taagan tahay waxaa weeye oy dhibaatadu ka jirtaa eh, weli wada shaqaynta markay timaado magaalada muqdisho weli dadka soomaaliyeed ayaa awoodi kara horeyna waan u sheegay aniga xataa waxaan idhi eh, dagaalka muqdisho uma baahna ciidamo ciidamo badan iyo ragba uma baahna gabdhaha ku filan waa aniga dhaha magaalada muqdisho waxaan u baahan annaga oo shacaba inaan go-aan gaarno inaynan inagu dhex noolaanin nimankaas inta ay u baahan tahay waa intaa waxa kale ee ciidamada ciidamadeenna way dhici kartaa inay duruufo jiraan marka taaba taab baa lagu gaaraa waan toostoosinaynaa maalin meel baan insha alla toos marka koowaad waan ka taxsiyeynayaa dhammaan intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba intii ku dhimatay allah naxariisto inta ku dhaawacantayna allah u booga dhayo marka labaad qofka soomaaliga meel kasta ha ku noolaado ama laascaanood ha ku noolaado ama burca ha ku noolaado ama hargeysa ha ku noolaado ama berberi iyo boram ha ku noolaado ama muqdisho ha ku noolaado ama kismaayo iyo baydhabo iyo eh, usamareeb iyo beledweyne ha ku noolaado iyo garwo qofka soomaaliga meel kasta oo uu joogo dhiiggiisa in si xaq daraa ah loo daadiyaay waa khad axmar lama aqbali waa qodob qodobka labaad meel kastooy joogaan dadka soomaaliyeed ee shacabka ah ayaga oon hubaysnayn oo dhagxaan wata in hub iyo rasaas lala dhaco oo la laayo wax la aqbali kara maaha cid laga aqbali kara male anaan layga aqbalayn adaan laga aqbalayn ku kalaan laga aqbalayn mid laga yeelaya maaha qof laga yeeli kara malaha waana ka xunnahay waxaa ii haray runtii dadka soomaaliyeed ee areadaas degan ee maamulka jooga hadda ee somalilan waxaan ugu soo jeedinayaa inay dadka la hadlaan qori afkiis aan lagula hadlin laakiin loo yimaado lala hadlo si nabada waxa ay rabaan loo weydiiyo lana dejiyo waxaan runtii jeclahay in aan ammaano shuyuukhda iyo boqorada iyo salaadiinta ee ka hadlay oo aan dhegaysanaynay ama aan fiirsanaynay ee ka hadlayay burco hargeysa iyo magaalooyinka kale ee somalilan oo runtii arintaa sida weyn uga dhiidhiyey codsadayna in la joojiyo in dad rayad ah in la laayo runtii aad iyo aad baan ugu mahad ugu dambeyn cid kastaba ha noqoto colaad sideedaba wiil soomaalida horey u dhahday wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho marka waxaan soo jeedinaynaa deganaansho iyo nabad in deegaanka lagu soo dabaalo wax alla wixii khilaafa iyo wixii problema jira iyo wixii la sheeganayana si wada hadal iyo isfahma ah in lagu dhamo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimo badan oo khuseeya amniga dalka siyaasadda iyo xaaladaha guud iyo dagaalka dhanka al-shabaab barnaamijka hore ad degeysanaysaan waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnamij wala la socotaan idaacadda kulmin waad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir waxa uu sheegay in loo baahan yahay wasaaraddu iyo guud ahaan shacabkuba inay ka shaqeeyaan sidii loo baahin lahaa waxbarashada si gaara ah in dadku ay fursad u helaan ugu yaraan inay bartaan akhriska iyo qoraalka oo muhiim u ah marka marka la eego waxbarashada asaasiga wasiir faarax wuxuu tilmaamay in inta badan dadka siyaasadda soomaalida go-aanka ka gaara saameyntana ku leh marka la eego dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo siyaasaduba ay yihiin boqolkiiba sagaashan dad aan waxbaran inta badan ay caqabad ku tahay marka la eego horumarka waxbarashada nidaamka dowladnimada casriga iyo wax weliba oo muhiim u ah la jaanqaadida dunidan casriga ah waa kan wasiir faarax sheekh cabdiqaadir oo arimaha ka hadlay waxaynu dooneynaa oo runtii aan rabnaa inaanu qorshaha qorshaha muhimkana uu yahay in la baahiyo waxbarashada macquul ma aha haddii culays intaa laeg aad sidid yani macnaheedu waxaa weye toddobaatan iyo shan boqolki ama afar milyan oo waxba baran waxba barnayn culayskooda haddaad sidid halka milyan waxba ma qaban karto waana midda keentay in dad yar oo markaa aragna hataa roon muddo yar kadib qofkii culayska intuu ka batay ee bulshada jiidatay dadkii lamid noqday oo la kala garan waayo mararka qaar xataa idinkoo laga inaad ku wareertaan markaa siyaasiyiinta iyo madaxda iyo aragtaan kan mutacalimkaah iyo midka aanan waxba baran farqiga u dhexeeya inaad ku wareertaan waa waa laga yaaba oo brofesorkii iyo eh, kii kaleeto baadiyaha looga soo tegay xoolaha la joogay marka ay wada hadlaan mararka qaar aad tidaa kaale maxay ku kala duwan yihiin eh, eh, noocay ku kala duwan yihiin marka inaan waxbarashada baahino hadba intii noo suura baahinta keliya marka maaha iskuulka keliya maaha waxaynu u baahannahay dadka inaynu barno wax qoraalka iyo akhriska inaynu barno eh, dood baa naga dhex socota annaga iyo eh, macallimiinta jaamacadaha oo ah ardayda jaamacaduhu waa maxay dowrka ay ka qaadan karaan inay akhris qoraalka dadka baraan yacni haddaan in siiyo tusaale hadda waxaa idiin sheegay in toddobaatan iyo shan boqolkii dadka da'doodu hadda maanta joogta waataan idiin sheegay aysan waxbarasho soo marin kuwa da'daas dhaafayna ka warama kuwa da'doodu u dhexaysa labaatan ilaa afartan sano ka warama kuwaas waa kuwa ugu tiro badan dadka waa waalidiin waa aabbayaal waa hooyooyin waa qaarkood waa madax waa ciidan waa ganacsato hantida ugu badan iyaga ayaa ayaa haysta dadka da'daas ay u dhexayso eh, ra'yul caamka iyagaa saameeya mar qaar waa kaaba qabiilo waxaasoo dhan dadkaas badankood sagaashan boqolkii oo ka a ah waxbarasho ma soo marin aanadana iyagaa noo gaara ama go-aan ganacsi ama go-aan guri ama go-aan waalid ama go-aan eh, beeleed yay noo gaaraan kuwaasna waa inaynu xal u helo xalkana waa inuu ka bilowdaa inaynu barno horta wax akhris qoraalka inaynu barno dadkaasi marka ay gaaraan meesha go-aanka laga gaarayo maxaa ka rabtaa inay noqdaan se oga file waxa quruxda badan ee qalbigaada ku jira markaad hadda ama tv-ga aniga aan hor imaado ama aan baarlamaanka joogo ama aan shir caalami ka qayb galo waxa aan dadkaas waxa aan ka fili kara waa marka in waa bari karnaa marka dadkeena waxa arrinta afraad oo muhimka ah waxaa weeye waxbarashadu waa inay dadka bartaa wada noolaashaha haddaan anigu aqoon kasta yeesho laakiin aanay aqoontaas iiba suuragelinayn inaan adiga wada noolaan wada fadhiisano wax wada lahaano wax wada samaysano ummad aan wax wada lahayn ma wada noolaan karto ummad aan wada noolayna wada noolaashaha diidanna ma ma horumari karto waana sida waana intan kaga duwannaha hadda annaga adduunka wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha la xiriira nidaamka waxbarashada soomaaliya sidii loo baahin lahaa iyo in markaa ay soomaaliya caqabad ku yihiin sida uu sheegay nidaamka dowladnimada iyo waxa kale ee horumarku ah bulshada inaan dadku inta badan yihiin dad badan oon waxbaran inta badan saameyn ku leh go-aanada masiiriga ah ee laga gaaro arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha somalilan markaan haddaan eegnana magaalada laascaanood sarkaal u hadlay ciidamada milatariga somalilan wuxuu tilmaamay in ciidamada looga saaray halkaa in loo turo shacabka waxauna dignin u diray dad uu ku tilmaamay inay markaa caqabad ku yihiin nabadda iyo horumarka somalilan iyo jiritaankeeda magaalada laascanood dhexdooda markaan xabadii uga turay ciyaalkayga iyo naagahayga iyo guryaha quruxda badanow haddaad ka bixi weyda hadeer aanu ognay guryaha ku jirow waanu ka shaqaynaynaa magaalada anigaa ka saaray ciidankii oo idhi ciyaalka iyo laamuhu waxbay fahmi doonaane ciidanka qaranku bannaanka ha istaago bilayskow socodka badan baldaaya dadka jibaysan waxaa hadda ra yaro muuqatay oo ka dhacday meel walba ina gaadhsiiya laascaanood la qabsay waxaan leeyahay run baan idiin sheegayaa lama qabsanayo xitaa ma idiin dhaarina wallaahi xitaa la qabsan maayo waayo waxa loo soo yaacayaanu garanaynaa annana wax aanu u joognaanu garanaynaa tacabkayaga cidina burburin kara mayso waxaan leeyahay dadkaa sharwadayaasha ah sharkooda waa ma u soconayee yuu idingalaafan shacabka laascaaloodow hablahow gabdhahow ciyaalkow mid ka mid ah saraakiisha militariga somalilan ayuu ahaa oo ka hadlayay xiisadda laascaanood barnaamijka ogaad degeysanaysaan keenayna waad nagala socotaan dhegeystayaal barnamij kala dhegeysanaysaan idaacadda kulmiin waad nagala socotaan markan yukrain waxaa lasoo warinayaa in laiswadaarsaday madaafiic goobaha furmaha dagaalka xilli la rajeynaya inay dhaqan gasho xabad joojin muddo lixdan waa muddo lix iyo soddon saacadood ah sida qorsho u ahaa balse waxay u muuqataa inay fashilmatay ah, maadaama lasoo wariyey in la iswadaarsaday dhinacyada gobolada dhohaniski iyo gobolo kale oo kamid a ah yukrain in labada dhinac ee militariga ruushka ee yukrain ay iswadaarsadeen madaafiic sida lasoo wariyey waxaa ugu weyn ee laga soo wariyey meelaha qaar ee dagaaladu waxaa kamid ah magaalada bakmut iyo halka kale loo yaqaano kirmina iyo goobo kale oo kamid a ah gobolada jonesk iyo lohanesk waxaana ay u muuqataa in markan aysan dhaqangelin xabajoojintii muddada kooban ahayd ee la filayay in la dhaqangeliyo sida uu qorshuu ahaa waxaa sidoo kale lasoo wariyey qeybo kale oo kamid ah magaalooyinka kherson iyo kramatorsk iyana laga soo wareeyay duqeymo ay geysteen diyaaradaha droniska ee ruushka waxay u muuqataa inaysan dhaqan gelin xabad joojintii muddada yarayd tani waa gardarro cad ayuu u sheegay warbaahinta ama wakaalada wararka ee routers sarkaal u hadlay militariga ukraine sidoo kale wakaaladda wararka a b iyana waxaa iyada soo xiganaysa saraakiil ciidan ay soo warisay in goobaha ugu badan ee dagaalada laga soo wariyey ay yihiin dhinacyada magaalada bakhmut furinta ah iyo goobaha kale ee lohaniski ay kamid tahay wasaaradda gaashaaniga ee ruushku iyagu waxay tilmaameen inaysan mas-uul ka ahayn oo dhanka iyo ukrein ay ka bilaabatay in la jabiyo qorshaha lix iyo soddonka saacadood ee xabad joojinta ahayd pavlo dijenko oo ah sargaal u hadlay booliska ukrein oo kusugan magaalada bakmut wuxuu tilmaamay inay u muuqato in weli aysan dhaqan geli karin xabad joojin marka la eego sida ruushku ay kaga go-an tahay inuu sii wado duulaanka ka dhanka ah ukrein markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaa shinkooyinka maqaalada iyo qoraalada aadka u xiisaha badan wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo deeqa maxamuud maxamed deeqay aynu ku bilaabno hadalhaynta afar labaatanka saac muddoonkii ugu dambeeyay aadka loo hadalhayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shaaca waxa uu ka qaaday waraysi uu kaga hadlayay arrimaha eh, dagaalka haddaba waxyaabaha kale waxaa kamid ah dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaynu ognahay gobolada qaar ee dalka ka tirsan sida gobolka shabeelada dhexe ee iminkanba ay yihiin kuwa markaasi ka horeysan al-shabaab inkastoo todobaadkii hore al-shabaab weerar kusoo qaadeen meel u dhow deegaanka layihahdo renergood laakiin sida ay tahay inta badan gobolka shabeelada dhexe waxa ay yihiin kuwa markaasi dabcan ka maran al-shabaab sida ra wasaaraha uu shaaca ka qaaday sidoo kale waxa uu ka hadlay xasilinta ammaanka muqdisho magaalada muqdisho waxa uu yiri waxay u baahan tahay inay amni hesho muhiimada ugu weyn muqdisho ay leedahay waa amniga ayuu yiri wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya sidoo kaleet wuxuu ka hadlayay arrinta laasacaanood oo muddoonkii ugu dambeeyey baraha bulshada aad iyo aad u haystay shacabka laasacaanood banaabaxyo markaasi dabcan ay ka sameynayeen eh, magaalada laasacaanood muddoonkii ugu dambeeyey dhalinyarada eh, inta badana dagaalamayeen sidoo kaleet waxau ka hadlay arrinta shaqogelinta dhallinyarada ay weliba mashaariicda dalka laga fulinayo sidoo kale waxau ka hadlay saroqaadista eh, garsoorka waxyaaba badan ayuu ka hadlay iyadoona eh, social media mudoonkii ugu dambeysay aada loo hadalhayay magaalada hargeysa waxaa lagu dilay eh, haweenin layihaahdo faaciisa ismaaciil maxamed oo ka mid ahayd gabadh deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada laascaanood faa waxaa dilaya laleeyahay gabdho kale oo reer kadib markii ay ku murmeen xaalada magaalada laasacaanood ee gobolka soodo markaa ugu badan waxay tahay arrintaasi dhankii ciyaaraha hadiinu egnana waxaa jira ciyaar aad aad u xiiso badan horyaalka laliigaha ayaa markaasi dabcan la ciyaaraya horyaalka bermeliga lama ciyaari doono todobaadkan waa la nasanaya oo liikaab iyo weliba efakaab ayaa la ciyaaraya haddiinu ku bilaabno kooxda kubadda cagta real madrid oo hogaanka horyaalka laliigaha kooxda kubadda cagta barcelona isla hayaan ayaa caawa lixda maqrimo qadar shan iyo toban daqiiqa ah waxay wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo valerial kooxda kubadda cagta marangeyska waxay doonayaan hogaanka horyaalka laliigaha inay gacanta ku dhigaan dhan kaleetana eh, seereada talyaaniga waxaa jira kulamo aada xiiso badan kooxda kubadda cagta yuventus caawa sideedda habeenimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta udinese inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta monsena waxay ciyaari doonaan tobanka habeenimo tobanka habeenimo qadar afartan iyo shan daqiiqa marka ciyaaraha waa intaa weeyaan suuqa kala yiibsiga kooxda kubadda cagta chelsea weli ciyaartooy doonayaan liverpoolna weli waxay doonayaan ciyaartooy kooxda kubadda cagta manchester unitedna goolhayay la wareegeen laakiin haddana waxay doonayaan weeryahaan si bedelka ronaldo ay u helaan hadalheynta waa nageynta markan dhanka iyo weliba sheekooyinka dhacdada ugu horeysa dhankeyga cabdirashiidow waxa ay ku bilaabatay faynistu ma hadasho balse waxa ay isku soo bandhigtaa iftiinkeeda kuwa guulaystay ayaguna marnaba ma ahan inay naftooda boombooniyaan balse waxqabadkooda ayaa la rabaa inuu soo bandhigo oo hadlo mar kasta oo aad ka shakido ilaa heerka aad gaari karto xusuuso ilaa inta aad soo socotay waxa aad ka soo gudubtay dagaalada qarsoon ee naftaada aad kusoo guulaysatay iyo dhammaan cabsida aad ka soo adkaatay dadkuma oga oohintaada dadkuma oga xanuunkaaga dadkuma oga murugadaada balse waxay dhammaan ogaadaan goortii aad hal qalad samayso laakiin allah subxaana watacaala ayaa og ilin kasta oo indhahaaga ka timaada wuxuuna kaa cafiyaa qalad kasta oo aad samaysay ha rajo dhigin ka faa'iidayso oo si fiican u isticmaal wakhtigaaga dib waad u soo akhrisan kartaa qoraal fariin ama buug waad soo ceshan kartaa video muuqaal ah ama dhegaysi ah laakiin ma jiro adduunka nidaam ama sistam dib kuugu soo celin kara wakhti ku dhaafay ee aadan isticmaalin ku dadaal wakhtigaaga dhan kalena qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sidatan waxaa layidhi qoraxda aan maalin weliba kuleelkeeda la joogalaanahay weliba inagoo waqhtiyada qaar meelo qawo ku jirna waxa ay dhulka u jirtaa masaafo gaaraya ku dhowaad milyan oo kilomitir maalinta qiyaamaha iyadoo la qaawan yahay oo xitaa dacas la wadan ayaa qoraxdaasi sidaa nooga fog la keenaya madaxyadeena korkooda subxaan balse rasuulkeena maxamed sala allahu caleyhi wasalam wuxuu inoo sheegay inay jiraan dad iyaga rafaadkaasi arkaynin oo iska harsanaya carshiga raxmaanka ilaa iyo toddobo ayaa lagu sifeeya dadkaasi waxaana ka mid ah imaam caadil ah sidoo kale waxaa ka mid ah ruux dhallinyaro ah oo ku barbaaray cibaadada rabbi sidoo kale waxaa ka mid ah nin qalbigiisii uu ku xiran yahay mar walba masaajidka iyo laba nin oo ilaahay dartiisii isku jecel ama laba qof oo ilaahay dartiisii isku jecel jeceylkaasi ay ku kulmaan kuna kala tagaan nin ay u yeertay macsi ama gabar qurux badan kadibna uu yidhi ilaahay ayaan ka cabsanayaa ma doonayo inaan arrintaas sameeyo sidoo kale waxaa ka mid ah nin wax sadaqaystay oo qariyey waxa uu sadaqaysanayo heer aysan bidixdiisii arkin waxa ay bixinayso midigtiisa nin isagoo keligiisa ah ilaahay xusay kadibna hilmeeyay ayaa ka mid ah kuwaasi oo maalinta qiyaamaha rafaadkaasi aysan arkayn oo markaas sifaadkaasi lagu sheegay haddaba qormadan waxaynu kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed guud ahaana waxbay warbaahinta bulshada intan ayaa kusoo gabgabeynanaa saaxibayaal noole kulanti xubintii bandhiga warbaahinta bulshad maqleyseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaale markaan afghanistan haddaan eegno maamulka taalibaan waxay ka hadleen mid ka mid a ah askartii u dhalatay boqortooyada ingiriiska oo qayb ka ahaa dagaaladii ka dhacay afghanistan kana mid ahaa ciidamadii gaashaanbuurta nato ee wadanka ka howlgelayay muddo sanada ah. waxa uu qirtay dilka shan labaatan ruux oo shacab ah intii uu ku guda jiray ololaha militari ee ka dhanka taalibaaniyiinta sarkaal sare u hadlay maamulka taalibaan wuxuu tilmaamay in ninkan uu ku faanay dilka dadka rayadka aan waxba galabsan waxaynu xaqiijinay helnay maalmo waxa uu ku hadlay princes harry inay ahaayeen waxaan sax ahayn waxa uu dilay shan ruux oo aan waxba galabsan waxaynu sheegaynaa wixii ka dhacay afghanistan inay ahaayeen dembiye dagaal ayuu u sheegay warbaahinta nin lagu magacaabo anas xaqaani oo u hadlay ururka taalibaan ka maamula dalka afghanistan warbaahinta aljaziira ayuuna la hadlay isagoo si hadlana waxauu yidhi tani waa ay caddahay waxaa lagu beegsaday dadka rayidka ah waa waxaan aqliga galaynin dadka ayna beegsanayeen iyagoo ayn waxba galabsan waxay sheekadani qayb ka tahay sheeko taxanaa oo labaatan sano lagu geliyay dembiye dagaal dalalka reer galbeedku intii ay joogeen afghanistan ayuu hadalkiisa raaciyay anas xaqaani oo u hadlay taalibaan waxa uu sidoo kale ku eedeeyey boqortooyada ingiriiska inay qirteen sida muuqata sida uu sheegay sarkaalkan hore uga tirsanaa ciidamada nato ee ka horgelaya afghanistan intii uu socday dagaalka taalibaan iyo nato waxa ay qiratay boqortooyadu inay gashay dembiye dagaal oo ka dhan ah bini-aadamnimada taasi waa mid u baahan in lagula xisaabtamo master harry waa ninka dilay dad badan oo waxba galabsan waa qasab inala xisaabtamo ayuu bartiisa twitter-ka ku qoray master xaqaani oo u hadlay ururka taalibaan runtu waxaay tahay waxaa ka dhacay afghanistan inay ahaayeen dembiye dagaal tani waa musiibo iyo in weli ay ku faanayaan dhiigga shacabkeenna ciidamadii ku sugnaa dalka afghanistan sidoo kale waxa uu ku eedeeyey in markaa reer galbeedku ay ku fashilmeen intii afghanistan ay joogeen ahdaaftii ay ka lahaayeen dalka ugu dambeynna gacanta taalibaan uu ku dambeeyey maamulka wadankaasi afghanistan ururka taalibaan ayaa awoodii iyo nidaamkii afghanistan taladeeda dib ugu soo noqday bishii agost sanadii kadib markii ay gebi ahaanba isaga baxeen afghanistan ciidamadii ay hogaaminayeen gaashaanbuurta nato iyo mareykanka oo uu hogaaminayay oo muddo labaatan sana ah ku sugnaa wadanka afghanistan waxaa la aaminsan yahay intii ciidamada nato ay ku sugnaayeen afghanistan la dilay kumanaan kun oo ruux oon waxba galabsan inta badan ay ahaayeen dad shacab ah iyo dad rayada ah oo ku geeriyooday duqeymo iyo dagaalo qaraar oo ka dhacay afghanistan muddadii labaatanka sano ahayd ee ay joogeen gaashaanbuurta nato ugu dambeynse waxa ay ka baxeen laba kun oo si awood ay ugu soo noqdeen xukunka xubnaha taalibaan oo ay u suura gashay inay inta badan la wareegaan wadanka afghanistan goboladiisa badi ugu dambeyna haatan iyaga ayaa talada dalkaasi haya waxayna si adag kaga hadleen waxa ay ku eedeeyeen boqortooyada ingiriiska sarkaal u hadlay oo kamid ahaa ciidamadii ka howlgalayay ee wadankaasi afghanistan intii uu socday dagaalka taalibaan iyo gaashaanbuurta nato mayanmar haddaan eegna markana milataniga mayanmar ayaa waxa ay markaa leeyihiin sida la sheegayo qorshe ay doonayaan in lagu qabto doorashooyin dalka laga qabanayo si markaa loo qabtana waxay la hadlayaan xubnaha saddex gruub ama saddex koox oo u muuqda in markaa iyagu ay caqabad ku yihiin dhaqangelinta iyo qorshayaasha ay damacsan yihiin milatariga wadankaasi mayanmar hogaamiyaasha kooxaha lagu magacaabo s s p b iyo sidoo kale u w s p iyo xubnaha kale ee loo yaqaano xubnaha iskaashiga dimuqraadiyiinta ama isbahaysiga dimuqraadiyiinta ayaa kamid ah xubnaha la filayo khilaafka uu xahareeyey kuwaasi oo markaa la doonaya inay ka wada hadlaan sidii loo qaban lahaa ee doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan halkan uuna yaqaano nabidyaw sida ay qortay warbaahinta dowladda waana magaala madaxda wadankaasi mayanmar afhayeen u hadlay ururka ama xisbiga s b b wuxuu tilmaamay inay u muuqato in weli ay u baahan yihiin la helo doorashooyin sax ah ayna ka qaban doonaan goobaha ay haatan iyagu maamulaan waxa ay ururkan ama xisbigan loo yaqaano s s p p ay maamulaan inta badan dhulka ku yaala waqooyiga gobolka loo yaqaano shan state oo kamida ah gobolada wadanka simeynmar waxa ay intaa ku dareen in ay muhiim tahay si loo helo doorasho saxa ah in ay markaa dhinacyada kalena ay noqdaan kuwa iyaguna qabta doorasho suuragal ah oo lagu wada qanci karo natiijadeeda annagu waxaynu eegi doonaa inaanu qabanno doorasho xor iyo xalaal ah ayuu sarkaal u hadlay kooxda s b p u sheegay wakaalada wararka a b dhinaca kalena waxaa jira afayeen kale oo isna u hadlay xubnaha ururka kale ama xisbiga u w s b isna mar wax laga weydiiyey arrimaha ku aadan qorshaha codsiga la doonayo in xukuumadda ay kula fadhiistaan kamuunan jawaabin codsigii ama hadalkii laga dalbaday ay ka dalbatay wakaalada wararka ee a b waxaa la aaminsan yahay in xubnahan u w s b ay ku leeyihiin ilaa kun oo ciidamo hubaysan ah awoodda iyo nidaamka dowladnimada wadanka myanmar ayna sidoo kale saameyn karaan wax kasta oo lidi ku ah amniga iyo siyaasadaba barnaamijka walaad degeysanaysaan idaacadda kulmiina waad nagala socotaan dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka waraad degeysanaysaan ugu dambeyntiina magaalada basra ee dalka ciraaq waxaa laga daafuray habeenkii xalay ahayd koobka ciyaaraha dalalka qaliijka carabta oo muddo kadib lagu qabtay dalka ciraaq garoonka lagu daafuray ciyaaraha waxa uu markaa kamid yahay goobo muhiim ah sidoo kalena loo dhisay si casri ah laba kun iyo saddex sanadkii goobtani ama magaaladani waxay ahayd halkii uu ka bilowday duulaankii mareykanku ku galay dalka ciraaq muddo kadibse waxaa muuqda horumar la taaban karo oo ay gaartay xukuumadda ciraaq marka la eego soo kabashada dhanka nidaamka amniga iyo dowladnimada markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay wiilkii yaraayoo fogaan eegoo gabya wuxuu yidhi gaddii lagu yiqiin reer galmudug waa la soo gudub geestoodana shabaabkii baryahan waa ku gaaxsamay gabraar beena mooye ma jira guluf ka muuqda war fogaan eeg miyaanu ogayn in madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid dagaal ku baaqay warnimiyo weliba dheeray barabara dambe dhalaasa baradamban unabaagani iyo dhalaasa bilaahi ku haysatane abbo abbo malowbox ma dhahdido war meel hawl u baahan hadal kuma bogsootaa la yidhi war kale maanay shabaab la dagaalankooda qolyaha weli diidanoo laakiintiya dooda wada damiirka miyaan ka lumay diinteenna iyo miyaysan xaqa hoos u dayin dad waaweyn oo caqlile dabbaal lama odhan karnee madaawo dhacday cuneen aryaadhaha qofaan dantiisa garahayn mar hadduu uga horteerow dhammaada ahaa la yidhi war madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo isbitaalka ku booqday dhaawacyadii maxaas wuxuu yidhi shabaab waa ka adkaannay rafashadii u dambaysay ku jiraano hadda waxay maraya doonayaan inay dadka shacabkaa weeraraan inta yare noo hadhayna waa sii cirbtiraynaa buu yidhi aryaadhaha rafashadaasaan ku keene samigay cabdullana waxa uu yidhi ow neef ruubaad go'aanoo raafa maraa dambe ku rogsaha neef ruubaad go'aanoo raafa maraa dambe ku nabad lagu nagaadiye shabaab diide noloshiiye lugulkoo la dooxiyo mudday nabarragaysteene haddowse naxashka noo saaran yahay maanta nacabkiiye cidnayay ka soo noqon intuu midika nuuxsay war waxaa kaloo la yidhi dhulka intuu midkood saaran yahay oo ku dhuumanayo salka nabad la dhigo iyo ammaantaa ha dhowrina war waxaa kaloo la yidhi gawrac iyo dil mooye shabaab nabad ma geeyaan war wali kaanay nuurta jeeloowe dagaalkaaga waa naadiha nuurta jeeloowe ninka nooga waa neebsaha aryadhaha taliyaha booliiska gobolka banaadir macallin oo shacabka la warramayna wuxuu yidhi shabaab dagaalka waa looga adkaaday waxayna haddaan ku meermeeraysan rabaan inay shacabka weeraro beenbeena ku soo qaadaan oo qaraxyo u geestaane feejignaan dheeraad ah ha shacabka gobolka banaadir war taliya macalin mahdi wuxuu intaa ku daray dadka muqdisho jooga shabaab waxay u yaqaanaan gaalo marka shacabka muqdisho waxaa waajib ku ah inay amnigooda ka shaqeeyaan ay soo sheegaan waxay arkaan war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekhoo shir guddoomiyey golaha wasiirada wuxuu yidhi waxaan farayaa dhammaan wasaaradaha hadda wixii ka dambeeya looma dulqaadan doono in samanaarada iyo shirarka wasaaradaha lagu qabto dalka dibaddiisa wixii shaqa wixii shiraba in dalka gudihiisa lagu qabto wargolaha wasiirradu waxay ansixiyeen laba xeer oo muhiim ah oo kala ah hindise sharciyaadka aqoonsiga dadweynaha iyo hindise sharciyaadka haayadda nabad sugidda war hadda qof dambaan aqoonsi lahayn dhulka marmari maayo miyaa la leeyahay war waxaa la yidhi qofaan daata lahaynoo dawladdii xukumaysay u diiwaan gashanayn duurjoogsow noqon maayo wah dadkadhan askaraale ku weelaay warmadayo askartaada maaqaane waxaa hore loo yidhi ummaddaan asal raac lahayn dalkan cid ilaashanayn aqoonsiya kaar lahayn adduunkay ka reeban tahay gabooso waxaa kaloo la yidhi ummad waliba aayaheeda inay garaato iyadaa leh runtahan abdulo waliba leedhay irita hortiya ah oo dhikoy mis afeef dhikoy waryaada kalamaanay soomaloo ka weynaatay welweli iyo dhibaati iyo weerari iyo colaad iyo xabad la ysku wareemo waagahaan arki doono weynaha garanaaye waaxidkeennaan tuugno warbashaar wadaniya waxaa kaloo la yidhi dhammaan inaan hagaagniya haddaan horumar doonayno waa inaan heshiinnaa innagu ugu horrayntiiye oo hadaf cad aan yeelanniyo hiigsi nololeede howlna wadajir aan ugu kacno hagartadayna kalamaanee waxaa idin dhihi lahay soomaaliyo isku toosan oo qalbigood isku furan saadirkay dirkay wee'na tuso warnamiya hooga odhow anun hunsulka dhowe haasidnimuwa ah, ino leheliyoonami meelo ka jarta war aniguna waxaa intaa ku sii dari lahaa soomaaliya soomaaliyay wadajir baa wacnaan lagu gaarayaa waddada loo mari karana waxaa weeyaan midnimo walaal isku kaashadoo wanaagga u hiiliye si loo helo horumar weyn weliba waareen dhammaan wadiiqada toosan iyo intaad weheshataan wadaagtaan nabadgelyada shabaabkana weerartaan waday geediga waday wardalabo waxaa kaloo la yidhi wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweeshano aan wada jirno war waxaa kaloo la yidhi dadku wuxuu walaal yahay ama waalid leeyahay ama wax isu tarayaa waayaha adduunyadu intay soo wajahayaan wartaasha allaha u naxariistay abwaan cabdiidan hadda ka hor wuxuu yidhi wadnin sugaya shaygii ka yari wow kale eh intaan wehelmadoontii la tegin walaaxay ii noole saakaba maxaa iiga wacan waagu ii beriyi warnimayo idinkoo iswareerinin wadarteenoo wanaagga ilaaha

wax ku noqon karaa ina wadaa jirahan wax ku noqon karaa walaalayaalow waxaa kaloo la yidhi ninkii walaalow ku yidhaa walaal uroonaa la yidhaa war kalemaanay war ma haysaane xaaladda magaalada laasacaanood way kacsan tahay baa la yidhi ciidamada somalilan iyo shacab hubaysanna dagaal baa ku dhex maraa la leeyahay ugu dambayntiina ciidanku magaalada waa iskaga baxeen baa la yidhi war sarkaal u hadlay militariga somalilan ee wuxuu yidhi ninkii dhintay laba askariyo ku eedaysan waan koobannay waana xidhan yihiin sharcigaana la horgeyn doonaa magaaladan markii shilkaasi dhacay kadib markii dad cadhaysan oo hubaysanay nagu soo yaaceen si aanu khasaaruhu u badan baan ciidamada xidhyahoodii ku celinnay wuxuuna ugu baaqay shacabka laascaanood inay xaaladda dejiyaan oo aysan ka qayb qaadan wax nabadgelyada waxyeelaya warkalamaana war ma haysaane madaxweyne siciidani doorasho qof iyo codahu u qumay sanaadiiqdii diiwaangelintana baabuur tignika oo ku rarto boosaasuu kala dagaal layidhi hayehe ama waa dooran <laughs> ama daadku ciqaadiya miyau yidhi war sanduuqa diiwaangelinta tignikili saareedaleta ilii bugdayka bikaasoy maahahe warwarka waa dhabjidiine diiwaangelintu boosaasay ka bilaabata baa layidhi madasha isbedeldoonka puntland siyaasiyiin la baxdana waxay yidhaahdeen madaxweyne deni doorasho uma jeedee boobuu u socdaa ama muddo kororsi wax la aqbali karana maahan waxaana muhiima in dastuurka iyo xeerarka puntland u yaalla la dhowro waraasadiyaano boosaaso ka hadlin wuxuu yidhi madaxweyne siciidani dheshiikiyaashii hubku culusa soo ahday boosaaso laascaanood hala aado doorasho uma socdee warnamiyo war mahaytana madawiine lafta oo koonfur galbeed reedanka nagdii weliba eray reer koonfur galbeed oo madaxda qaranka hasiinku wajahan wakhti dhow welinanka horeeya madawiinada jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka baydhow weliba kafur uma doonee shirka reedan heliisinta dadka noo aragta bedelan welibaan iskukuwaana miiska wada do'ahowka wal kastana weliba filaana inuu wadahadalka dhammaadano war humow likuwaaye meelika dhiida war kalemaanay waxaa la yidhi jacburgada iyo anigoo yar baan caaqil ku ahaaye weligayba waa tirina daba dabadheere balaan soo fataho maanta waad ku cayilaysaan ma mucaaradee dawladu waan yara dhaliilaaye runtoo laysku sheegaana waa cay fadeexadeh ha yeeshee sabeen lama rabee wayscasilayaaye mana rabo in laysoo xiro jiro waan cabsanayaaye haddii lay qasbaayana xabsiga wayska gelayaaye bal ogaada maalmahan caqligu way rafanaya buda wariya lafta garansaas meerna beentusku dhaaf xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal guud ahaana waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal oad kala socoteen keeran anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijka idila soo codsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo wax jacaylan mooda intuu jiliibka idhigay ijibaaxanige jamaadey jamaadey jamaadey wax jacaylan mooda intuu ii dhigay ijibaaxaaniige jiriibkiyo dhibtaan qabo qabe shabeelyo arjinicsanaya jayahay saare jiribkiyo dhibtaan qabo jini bexshabeeliyo aar jimicsanaya jayahay saare jamalkaagu inan yahay igu noqoya jowharaad wadnaahayga jiifte jamalkaagu inan yahay igu noqoya jooharaad warnahayga jiifte calmikii jilbowdhigaahoya jaray maligu jaray maligu 제자가이고에 علمكي جلبوديغا هويا جراي ماليغويا جراي ماليغو جيغدايغوي jumadii jilaala baariyu jagaan laga hayaamiyo waxaan jabaaq la suu maray jumadii jilaal baariyu dagal laga hayaamiyo waxaan jabaaq la soo maray sharmaadiyo carababa jidka waxaan ku soo jiray hadba jimicsiyo taa jabkanan iigu soo maray jarmaadiyo caraababa jidka waxaan ku soo jiray hadba jimicsiiyota jabkanan iigu soo maray jamaalkaagu inay yahay igu noqoy jowharaad wadnahayga jiifte jamaalkaagu inay yahay igu noqoy jowharaad wadnahayga jiifte jilbow dhigajaray maleego sheegadaigowe cilmikii jilbow dhigahoya jaray maleegoya jaray maleego somaadey gulugolo ugu jinyedhi subax lagaa jiciirtaan ka jadaaliyae dulugolo ugu jinyedhi subax lagaa jeceyritaan ka jeedahliyae jiribkiyo dhibtaan qabo Tinha raiz areia. dhitaan qabo sihay jamalkaagu inay yahay igu noqoy jooharaad Arabaya keyifti jamaalkaagu inayay igu noqoy jooharad wadnahayga jiifte cilmikii jilbow dhigaahoya charai male goya charai male go jagadai goe cilmikii jilbowdhigaoya charai maligo charai maligo ಜಗದಾಯಿಗೋವೆ